بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مسألة في الواجب والحرام المخيرين مسألة وحي كصاب سنتهي واجب كمخير كأه iyo xaaraanta mukhayarka ah labadaa oo labaduba axkaamulkhamsihii ama axkaamu sitihii ka mid ah ayuu sheekhu doonayaa halkan inuu inoogu sharxo almru baxadi ashyaaa yuujibuhu mubhama cindana fain facalahaa falmukhtaaru in facalahaa muratabata falwaajibu awaluha ow macan faaclaaha وإن تركها عوقب بأدناها ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير علم مسألة وحين كقهد لنا أحكامتي أحكام الخمسة لأورنشري وحكمدها واجب وحكالو كمدها حاران ولو فقهاء إيو أصوليينتو isku dhawaaq kamayna kamayna cibaarayn jirin oo dhawaaqa way ku kala dunaayeen haddaba waajibka waxaa jira waajib mukhayar ah sidoo kale xaaraan mukhayar ihina way dhici kartaa bay leeyihiin way dhici kartaa xaaraan mukhayar ihina way dhici kartaa oo say u dhici kartaa talow bal waan arkaynaa inshaa allah waajibka mukhayarka ah waxa weeye waajib ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inagu waajibiyo saddex shay mid ahaan inaan samayno sida kafaarada oo kale aan muratab ahayn hadda muratab ma aha waa mukhayar hadda kafaarada kafaaratul adaha ah rabbi muxuu muxuu muxuuna yidhi faman kana minkum mariidan ow bihi adan min ra'sihi waxaan doonayay ow bihi adan faman kaana ow bihi adan min ra'sihi maxaa laga dambaysiiyey fafidyatun min siyaamin ow sadaqatin ow nusukin fafidyatun halkaa fafidyatun facalayhi fidyatun calayhidaasay mufasiriintu soo qadareen waa usluubka iyo tacbiirka iyo ereyada wujuubka keena markaa haddii madaxaaga dhib uu ku jiro oo injiri ay kugu dhalato ood madaxa iska xiirto injirtaa darteed sidii kacab saxaabigii kacab kacab ibnu cujra oo kale haddaad sidii saxaabigaas oo kale madaxa aad intay kaa gasho aada iska xiirto xaajina aad tahay oo labadii go-ee cadcadaa aad xidhnayd ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qofkaa waxa waajib ku ah fa fidyatun min siyaamin waa inaad soon la timaadaa ow sadaqatin waa inaad sadaqa bixisaa oo masaakiin adb ad quudisaa ow nusukin ama waa inaad neef gowracdaa owbaa soo aroortay litakhyiira ah, waa litakhyiir waa layna doorgeliyey markaa warniyow ama soon la imo ama sadaqo la imo ama nusug la imo haddaba waajib mukhayar ah oo aayaddaa aan ka qaadanayno ama aan ka dhadhansanayno ayaa jira waajibkaa mukhayarkiihi waa maxay haddaba sidee buu waajib mukhayar ah ilaahay in loogu waajibiyaa mas'aladaa muctasiladii xaggaasay u boodeen oo waxay yidhaahdeen iyaga agtooda caqliga ayaa dee xaakim ahaa oo caqliga ayaa garanayey maslaxada iyo mafsadada ku jirta ama ka dhalanaysa waajibka iyo xaaraanta saasay midna maslaxadiisa intuu yidhi caqliga iyagii baa gartay intay yidhaahdeen ayay waajib inuu yahay baanu garanay dhaheen midna caqliga iyagii baa mafsadadiisa gartay bay yidhaahdeen oo inuu xaaraan yahay baanu fahanay iyagu caqlibay kolkaa ayay isticmaalayeen mas'ale caqliya bay isticmaalayeen waxay muctaziladu dhaheen kol hadduu wixii wax gaaraba uuna ahay inuu wax mukhayara uu yahay kaa same ama kaa same ama kaa samee caqligu takhyiirka maslaxa iyo mafsado toona kama garanayo maba dhici karto ayay muctasiladii istaageen markaa waxa la yidhaha waajib mukhayar ah iyo xaaraan mukhayar ah dhiciddeedaba gebi ahaan way diideen gebi ahaan dhicitaankeegaba inay dhacdoy jirtaba way diideen alwaajib almukhayar iyo alxaaraam almukhayar waayo maslaxadii iyo mafsadadii caqligoogu garanayey ayaan halkan laga garanayn bay dhaheen oo halkaasay la mareen iyagu halka culimmadu ay ka yidhaahdeen war wuu dhacaa oo aayaddanaaban dee ka gaara ka qaadanaynaa aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin uu yidhi ayaaba daliil inoo ah aan u daliishanayno waajib mukhayar ah oo inta ilaahay shayga waajibiyey ayaa haddana khiyaar laynoo siiyey oo kaa doonto ad dooranaysaa ragga qaarkood waxay yidhahdeen waajibka mukhayarkaa ah, sida aayaddan oo kale ilaahay wuxuu u jeedaa mid gaaraanan u waajib ka dhigay kaa gaarka een anuu waajib ka dhigay waa mid mukalafka aan waafajinayo kolkaa mukalafkan kolbaa wuu kala duduwan yaho ka sadaqada la baxa kaasaa waajib waajibkao xaaladiisa marka la eego ka maxaanku idhaha soonka la yimaada soonka unba xagga allaba waajib kaga ah marka la eego oo ilaahay baa dee sii og qof kasta sida maslaxadiisi iyo ay tahay dantiisu halkaasay ragga qaarkoodna la mareen waajibkaasi waa mid mucayanoo xagga alla mucayan ka ahee mubham ma aha sidaa ma aha waajibku waxaa ilaahay waajibinayaa alqadr almushtarak waxa la yidhaah oo ah axadul ashyaa mid kaste oo saddexdaa ka tirsani sow ereygan axadul ashyaa ma soo gelayo shayada midkood inuu yahay sow ma gelayo axadul ashyaagaa ilaahay waajibiyey axadul ashyaaga uu alla waajibiyey ka alla kaa doonto way kala sarreeyaan ma ogtahay ka u sarreeya haddaad la timaad waa axadul ashyaagii ka u hooseeya haddaad la timaad waa axadul ashyaagii ka u hooseeya haddaad la timaad waa axadul ashyaagii ka dhexdhexaadka ah haddaad la timaad waa axadul ashyaagii rabbi wuxuu kaa rabaa tiradaa mid ahaan ayaa waajib kugu ah ka alla kaa doonto adigu ka dhigo iska dooro ka alla kaa doonto dooro waxay yidhaahdeen ninku hadduu saddexdaba wada sameeyo ka waran kow sadaqadii buu la baxay soonkiina wuu soomay neefkiina wuu gowracay saddexdiiba mar quru wada sameeyey saddexdaa haddaba markuu qofku sameeyo keebaa waajiba keebaan se waajib ahayn waxay yidhaahdeen siduu u sameeyey baa la eegi haddii tartiib ay lahaayeen oo ay kala horhoreeyeen markuu samaynayey haddii ay kala horhoreeyeen ka u horeeya ee u hor sameeyey ama ha u ahaada ka u sarreeya ama ha ahaada ka u hooseeya ama ha ahaada ka dhexdhexaadka ah kolba ka uu u hor sameeyo kaa un baa la odhanayaa waa waajibkii waajibkii sawaab waajib leeyahay ayaa kaa laga sawaabinayaa markaa labadii kalee ka dambeeyey sunno ahaan unbay u noqoniyoo sawaab ajri iyo abaalun ilaahay uu kaga helayo ila waa miskiin la quudinayo miskiin la quudinayaaba sidiisii ajri u ahaa oo ilaahay loogu dhowaanayey ama waa neef la gowracayo oo miskiinta la siinayo masaakiinta la siinayo isagana sidiisuu ilaahay agtiisa ajrigu kaga helaya labada kalena sunanimuun baa looga dhigi xabadda koobaadu u hor sameeyana waajib baa looga dhigi oo sidii waajibkaa looga abaalin waa axadulashyaga haddii uu muratab u sameeyo ka koobaad ayaa waajiba inta kalena sunne unbaa looga dhigayaa hadduuna muratab u samaynin oo mar qura uu wada sameeyo ka waran mar qura ayuu wada sameeyey ama saddexdiiba mar quruu wada sameeyey ama laba ka mida ayuu mar qura wada sameeyey keebaa talow ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu sawaabkii waajibka oo kale uu ka siini ka u sarreeya waayo isagaa u ajri badnaanaya la dulmin maayo e kolba ka ugu ajriga badan qabashadiisu kay ugu ajriga badan tahay kaa baa la odhanayaa warkaasaa adiga waajib kuu ah ajrigiisiibaa markaa u badnaanaya labada kalena sawaabkii sunnaha udaah haddaba hadduu ka tago ninku saddexdaba ka waran ninkii saddexdiiba uu ka tegay oo waxbaba ma samaynin maxaa loo ciqaabayaa maka ugu sareeyaa loo ciqaabiyo ciqaabtii nin kaasaa waajib looga dhigi uu ka tegey oo waxaa la odhanaya ilan sunnaha looma ciqaabaynin hadduu saddexdaba ka taga ilaahay inagu waajibiyey kee la odhanayaa kana lagu ciqaabi way kala yar yihiin oo ciqaabtaa kala yaraanaysa ka u sareeya haddii loo ciqaabo ciqaabta badan ka dhexdhexaadka haddii loo ciqaabo ciqaabta dhexdhexaad tegi ka u hooseeya haddii loo ciqaabo ciqaabta yaraanaysa kee la odhanayaa waa loo ciqaabaya saddexdaba haduu ka tago ilan ilaahay baa waajibiyey oo ina yidhi fidyatun min siyaamin ow eh, fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin kee loo qabanaya dee nusuga ugu sarreeyo waad aragtaa waa dhiig la daadinayo dhiig la daadinaya waa neef idil weeye waa aad buu u badan yahay maka u qaalisan baa loo ciqaabi oo nin ka tegey waajib weyn laga dhigi ila waajibaaddu way kala culus yihiin mise ka dhexe nin ka tegey baa laga dhigi oo dayacay mise ka u hoose ka u hooseeya nin ka tegey baa laga dhigi xagga ciqaabta dee ilaahay mashiicadiisiibuu hoos yaalaa oo ilaahay hadduu doono uba iska cafiiye laakiin haddii la yidhaah ha ciqaabo waxaa loo ciqaabaya axadul ashyaaga ka ugu hooseeya oo maxaa lagu gartay in ka ugu hooseeyo lagu ciqaabayo waxa lagu gartay ka u hooseeyo in lagu ciqaabayo ka u hooseeyo hadduu la iman lahaa se waajibku kama dhaceen dee kii uu waajibku kaga dhici lahaa ee ka ugu hooseeya ah uunbaa laga dhigayaa nin ka tegey kaa unbaa ciqaabtiisa la marinayaa markaa alamru amarka biaxadi ashyaaa shaeyo midkood lays amro ee laysku waajibiyo yuujibuhu wuu waajibini hadaasi axadulashyaagu u noqon yuujibu wuu waajibini amarku huwa amarku hu oo axadulashyaaga abu ah waajibin amarkaa lays amray axadulashyaagu axadulashyaagii waajib buu ka dhigi kolka saddexduba waajib ma wada noqonayaan oo saddexduba waajib bay igu wada yihiin odhan maysid saddexdaa mid kamida mida uunbaa waajib noqonaya oo lagaa rabaayo lagaala xisaabtamaya inaad samayso mubhaman isagoo mubhama welibana oon la garanaynin waa mubham marka haddaba axadulashyaga la waajibiyey mid gaara oo la garanayaa ma jirtee waa mubham cindanaa inaga agteena wuxuu ku yidhi sida aanu qabno ee annaga ama inaga agteenna ah axadul ashyaagi isagoo mubham ah ayuu waajibaya lamana garanayo kuu yahay haddaba waxaa ka ratibmaya axadul ashyaagii haddii la sameeyo iyo haddii laga tago labadaba ratibaad baa waxbaa ka dhalanaya fain facalahaa hadduu dhammaantood sameeyo ashyaadii oo dhan fain facalahaa haadaa wuxuu dhadig uga dhigay ashyaada mudaafun ilayhiga axadul ashyaa ashyaada u noqonaya axadka uma noqonayo waayo axadku labbuu ahaayo yuujibuhu waa kii soo yidhi yuujibuhu haadii labbay ahayd axadkaa lab ahaa halkana wuxuu ku yidhi fa in facalaha ashyaada oo dhan hadduu sameeyo saddexdii shayba haduu sameeyo soonkiibuu la yimid oo nusugii gawriciibuu la yimid oo miskiinkii la quudinayey buu la yimid saddexdiibau la yimid fa in facalahaa waa la eegayaa inuu tartiib u sameeyey iyo inuu dafca waaxida waxyaabaha qaar baa la suuraysan karaa dafca waaxida inuu dafca waaxida u sameeyey labadaas ayaa la kala eegaya fa in facalahaa hadduu ashyaado dhan sameeyo falmukhtaaru waxa mukhtaar ah oo la doortay in facalahaa hadduu sameeyey muratabatan iyadoo kala hororaysa falwaajibu waajibku awaluhaa waa ka koobaad ka koobaad baa waajibkii laga abaalinayaa labada kale iyaga sunnanimo iiga dhig ow macan ama maciyo ayuu ku sameeyey isku mar qura ayuu wada sameeyey saddexdiiba keebaa waajib looga dhigi fa aclaaha ka ugu sarreeya ayaa looga dhigayaa waajibkii oo sawaabulwaajib ka u sarreeya ilan waajibka iyo sunnuhu way kala ajri badan yihiin oo shaki ma leh kolka ka u sarreeya ayaa sawaabulwaajib la siinayaa fa aclaaha ka u sarreeya waajibkii iiga dhig hadduu ka tago yaa loo ciqaabaya haddaba dhammaantood wuu ka wada tegey hadduu dhammaantood ka wada tago aya ayaa loo ciqaabiyo maxaynu nidhaahnaa ciqaabtu xaggee ayay noqoni wa in tarakahaa hadduu ashyaada oo dhan ka tago cuuqiba waa la ciqaabi qofka biadnaahaa bisababi adnaahaa ka ugu yar dard ayaa lagu ciqaabi ka u yar baa loo ciqaabi dartii oo kii ugu yaraabaa la odhanaya ciqaabtiisii ha maro sababtuna waxa weeye kan ugu yar hadduu sameeyo se waajibku kagama dhaceen dee ka ugu yar unbaa la odhanaya kaa ugu yar baa lagaa lagu ciqaabaya waa haddii ilaahay iska cafiyana dee waxaan shirki ahayn ilaahay wuu cafiyaaye wa in tarakahaa haddii uu ka tago ashyaadii oo dhan ayuu ka tegey cuuqiba waa la ciqaabayaa biadnaahaa ka ugu yar baana loo ciqaabayaa kaa ugu yar ha loo ciqaabo ayaa la odhan oo ciqaabtiisa ha mariyo halkaa waxaynu kaga soo baxnay waajibka mukhayarka loo yaqaan axkaamulkhamsiyi waajibka mukhayarkaa ah baynu soo qaadanay nusuustana inuu dhex dhacay baynu sheegnay muctasiladu haba diidaan ragga qaarkoodna ilaa shan madhab baa ku jiro oo siyaabo aynu ka soo koobkoobsannay ayay ku wada kala macneeyeen oo qoloba dhinac bay u jiiteen haddaba shanta xukunka waxaynu aragnay axkaamulkhamsihii waajib mukhayarihi inuu jiro aayaadkaa aan soo marniyo aayaad kale ayaynu ku garanaynaa xaaraan mukhayarihi ma jirtaa haddaba xaaraan mukhayara oo ilaahay ma ku odhan karaa talow hebelow waxaan kaa xarimay beriiska inaadan cunin baastada ama baastada inaadan cunin ama makaroonaha inaadan cunin haddii ka waran saddex shay laysku kaa agdhigo ama tusaalaha kitaabkeenanba haddii lagu yidhaa ka waran kalluunka ha cunin ama caanaha ha cabin ama beedka ha cunin waxaa lagu laa tatanaawal asamaka aw illabana aw ilbayda baa lagu yidhi ow baa lagu isticmaalay saddexdaa mid ahaan ha u dhowaan horta ma dhacay mise ma dhicin halka laga hadlayaa waa halka kow mas'aladaa sheekhani wuxuu qaatay uu yidhi wayajuusu waxa bannaan taxriimu waaxidin mid in la xarimo mubhamin aan la garanaynin cindanaa annaga agtayada oo muctasiladii weli way diidan tahaye kal mukhayari sidan mukhayarkaba aynu u soo marnay kal mukhayari waa sidii waajibkii mukhayarka ahaa mukhayarkii oo kale ayaa sidana xaaraan mukhayara la arkayaa buu ku yidhi way iska bannaan tahay haddaba mas'aladani waa mas'alo cilmigan cilmu la yidhaha lagu barto cilmulkalaamka weeyi masaladan wayajuuzu uu ku leeyahay sheekhan kitaabka qoraya laftiisu wuxuu qabaa inayna nusuusta inaan laga soo helaynin aayad ma jirto haddaa qur-aanka la baadho ina odhanaysa kaas ama kaas ama kaas ama kaas xadiis ka soo heli mayno haddaynu baadhno saddexdaa mid ahaan ayaa laydinka xarimay ma jiraba dee maxaynu kaga daalaaba markaa kol hadayna jirinba oo nusuustii ayna dhex dhicin wayajuusudani waa maxay ma waxii dambe soo degaya oo hadda ay waxii dambe soo degiyo aayaa dambe hadda aan filanayno ayaa ina odhan doono kaasina waa aayado dambean filanaynaa miya oo ina yidhaahda kaasna kaa iyo kaa iyo kaa iyo kaa mid samee maya maadaamay jirto waxa laxan kaga daalaba male wuxuu isagu hadalka u wataa nimankan falsafada iyo cilmulkalaamka marka la joogo cilmulkalaamka ereyga yajuusu ah waxay u isticmaalaan waxaan dhicin oo ilaahay waxaasi ma mamnuuc buu ka yahay ah imika haddaad tidha ilaahay ilaah kale ma abuurayaa talow ilaahay ilaah kale ma abuuraya ama ilaahay ilaah kale ma abuuri kara haddaad tidha awooddiisa ma kamidba inuu ilaah kale horta abuuro eeg waxyaaba waxaa jira ay qudradu ku tacalluqdi ayna qudradu ku tacalluqin ma ogtahay haddaba halkaasoo kale ayay la marayaanoo masaa'il cilmulkalaamka lagu baxsiyo ama ay kaga hadlaan ayaa jirta oo odhanaysa war horta shaygan ilaahay ma samaynoo waa la ogyahay ilaahay ma samayno dee quraanka aankii inooguma jirto waa la og yahay sunnadii inooguma jirto waa la og yahay laakiin ma samayn karaa ma samayn karaadaa wey wey yajuusidan yajuusidan uu kuleeyahay waa yumkinu bay ku macneeyaan yumkinu waxani waa mumkinoo ilaahay xaggiisa wuu samayn karaayo wax ka hortaagani ma jirto halkaas ayay la mareen kol haddii inagu dee aynu nusuusta baadhaynay nusuustiina ayna dhex waxaynu kaga daalaba male wayajuusu waxa bannaan buu yidhi taxriimu waaxidin mid in la xarimo mubhamin mubhama cindanaa agtayada kalmukhayari ka mukhayarka oo kaleba weeyi in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclam aclam